لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii boqol afartan iyo lixaad ee ka mida min ryaad الصاalixiin min kalaami sayid الmursaliin kitaabu الأmuur الmanhiyi canha wuxuu ku saabsan yahay arrimihii layska reebay sharcan dhaqamo aan wanaagsanayn oo sharcigeennu cambaareeyey oo layska reebay qeybo ka mida in ee laga hadlo kitaab yahay alumuur waa jamcu mrin nahyigaasna marka ama nahyu tanziihin ha noqdo iyo nahyu karaaha ama nahyu taxriim ha noqdee lama kala qaadayo arrimihii shareecadu naga reebtay ee sharciga diida dhaqamada xunxun ah ayuu kitaabka ku saabsan yahay baabu taxriimi alghiibati walamri bixifdi allisaan wuxuu baab yahay hiibadu inay xaaraan tahay oysan bannaanayn iyo wlmri farida laysfaray bixifdi lisaani carabka in la ilaaliyo la dhowro qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa yaktab bacdukum bacdan ha isxamanina laga wadaa muslimiinay haddaad walaala tihiin yaan la isxamanin ayuxibu axadukum midkimu ma jecel yahay an yakula laxma akhiihi maytan walaalkii oo mayd ah hilibkiisa inuu cuno fakarihtumuuhu waad qashinsateenoo waad ka yeeqsoteenoo hilib walaalkiinoo mayd iyo asagoon mayd ahaynba ma cuni kartaa faadu waa faaulfasiixa waxaad dhihi jirteen haddii laydiin bandhigo oo hilibkii walaalkiinoo mayda laydin hordhigo ama isagoo mayd ahaynba inaad cuntaan waa diideen oo dabiic ahaan iyo iimaan ahaanba ma cuni kartaa mar haddii hilibkii walaalkiinoo mayda aydan cuni karin asagoo nool ayaan la xamanin hilibkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa sharaftaa ka daran wey sharaftiisa cirdigiisa magaciisa wax walba ka daran hilibka dad cudu weydeen maxaad cirdigiisa iyo magaciisa iyo sharaftiisi meel oogaga dhacaysaan ood u cunaysaan wattaquu llaha ilaahay ka cabsada ina allaha alla weyne tawaabun allihii toobad aqbala weeye axadka usoo laabtay in badan toobadda ka aqbala raxiimu naxariis badan wqaala tacaala wuxuu kaloo rabi yihi walaa taqfu maa laysa laka habee cilmu qafwiga asalkiisu waa alitibaac ama waa in ruuxa la dabagalo qadaadkii jeegada laysku qumaatiyo isagoo la daba socdo haddana ha raacinu ha dabageelin baa laga wadaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu waxaadan ogaal iyo aqoon u lahayn haddaba istaagino ha ku aqdaaminoo ha ka hadlin hana samaynin ina samca maqalku iyo walbasara aragu dhanba kaana canhu mas-uulan waa la isweydiinayaa waxaad aragga iyo indhaha iyo maqalka iyo qalbiga iyo af iyo adinba ka samaysa aakharo su-aal baa ka taalla wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid ruuxa aadamaha kuma hadlo weedh ilaa hadduu ku hadlo agtiisa waxaa la jooga ilaaliye amiin oo xoog badan oo labada malag laga wado sheekh wuxuu idhi iclam waxaad ogaataa annahu yanbaqii waxaa u habboon likulli mukallafin axad kasto mas-uuliyad la saaray an yaxfada lisaanahu carabkiisa inuu dhowro ilaasho can jamiici alkalaami hadalka dhammaantii uu ka ilaaliyo ilaa kalaaman hadal mooyeene daharad ay muuqatay fiihi lmaslaxatu danta ku jirta khayrka ah ay muuqatay mooye waxaan dan islaam ku jirin iyo dantaada diineed ama mid adduunya aysan ku jirin hadalkaada iyo carabkaada inaad ka dhowrtaan munaasabo haboon haddaad muslim tahay waman istawa alkalaamu ninkay u ekaadaan oo u sinaadaan hadalku iyo watarku tarku hadalkoo la yska daayo filmaslaxati xagga maslaxada hadal baad e, meeshan weedh ma ka tidhaahdaa oo haddaad ka tidhaahda madan baa ku jirta mise maya labadaasaas barbar dhigtay midkoodbaa midkoodna kuma xoog badnaanin fasunnatu dariiqa nabiga iyo saxaabadu waxaa weeye al imsaaku canhu in laga joogsado laga afhaysto shaygii ay danu diineed iyo mid islaan iyo mid dunya ku jirto ee bannaan inaad ku hadashaa sunnaha haddii aad garan weydo madan baa ku jirta mise kuma jirto sharci ah inaad ka aamustaa sunno ah liannahu maxaa yeelay qad yanjaru lkalaamu almubaaxu hadalka bannaan inuu u jiidmo oo kuu geeya laga yaabaa ilaa xaraamin hadal aan bannaanayn aw makruuhin ama mid hadal shareecadu ay ka hoto wadaalika arinkaasoo hadalka bannaan ee suubanay inuu kuu jiido hadal aan bannaanayn kaiirun fi lcaadati dhaqanka aadamaha ku badan tahay waxaan wax tarmoon loo ducaysaninon loo allabaryin hadal baa jiray soomaalidu yidhaahdaan marka hadalba hadal buu kuu dhiibaya sheekaba sheekay kugu furaysaa marka inaad ka gaabsato ayay dantu ku jirtaa wasalaamatu nabadgelyada aad ka badqabto xumaa aadan ku dhicin iyo dembi laa yacdiluhaa shay-un wax u dhigma ma jiro inaad badqabtood badbaadaa wax walba ka fiican wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu intaanan ka tegin marka hawsha meesha hore kiibada nabigaa tacriifin doonao qeexi doona calayhi salaatu wasalaam xagga fuqahada annaga shaaficiyada waxaan u badannahay kiibadu inay tahay sagiira min asaqaa'ir dembi weeye oo in laga toobadkeeno waa waajib waa farducaynka toobadkeenkiisu laakiin xagga darajada iyo rudbadeedu kabiira ma gaadhsiisanay shaaficiyadu u badan yihiin nawowi iyo qolyo ku khilaafay baa jiro marka aan badnayn oo shaaficiya oo qaba inay tahay kabiira min alkabaa'ir ama almaalikiya iyo xanaabilooda ayagu iskuma khilaafin inay tahay kabiira min alkabaa'ir waana sida sawaabka ah nusuusta qur-aanka iyo axaadiistu siday tusahayaan qiibadu dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ah, kuwa u khatarsan bay ku jirtaa weliba sida qur ugu shabahay waa arkayseen walaalka wax ka sheegto in uu la mid yahay adoo hilibkiisa cunay isagoo mayd ah وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر alliya maalinka qiyaame axadkii rumeeyeyow axadkii rumeeyey falyaqul ha yidhaahdo khayran wanaag ha ku hadlo aw liyasmut ama ha iska aamuso xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa hadalkii uu soo hormariyey wadaadku ayuu ku cadyahay wuxuu aduunba khayr ahayn khayr adduunya mid aakhara midna ahayn inaad ka aamusad ka gaabsato badqabiddu wax loo dhiga ma jirtee badqabiddu wax loo dhiga ma jiree marka waxaa wey inaad ka aamustaa saxa man kaana yuuminu biاllaahi walyowmi اlaakhir aakhiriya alla nin axadkii rumeeyey falyaqul ha yidhaahda khayran wax khayr ku hadlo dibnihiisa khayr ha ka soo baxo aw liyasm ama ha iska aamuso muttafaqun calayh nawowi wuxuu yidhi sariixun hadalka nabigu wuxuu ku cadyahay fi annahu yanbaqii inuu habboon yahay anlaa yatakalama inuusan hadlin ruuxu ilaa ida kaana alkalaamu khayran hadalku inuu wanaag iyo samama yahay mooyeen yacni khayrka hadda laga wadaa shaygii ajri lagaga qori lahaa inuu yahay mooyeen wahuwa ladii daharat fiihi wahuwa aladii daharat maslaxatuhu hadalka khayrka ana waa hadalka ay muuqata inuu dan yahay dan adduunya mid ay ku jirto wamataa shakka markuu laba afleeyo uu ruuxu uu ku shikiyo ma khayr baa ku jira mise kuma jiro fii duhuuri اlmaslaxati falaa yatakalam xadiidkan wuxuu ku cad yahay falyaqul khayran aw liyasmud hadalkii aad ka shakido eed ku laba e, boglayso ma khayr baa mise khayr maaha inaad ka aamusta wey wamataa shaka ruuxu markuu labalaableeyo weeyo oo fii duhuuri اlmaslaxa maslaxa inay ku jirtay in kale aad ka shakiday waxba khayr wax yeelee shar u tooghay weeyo faraha ka qaad buu sheekhu falaa yatakalam wa can abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu qaal qultu yaa rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayow ayulmuslimiina afdalu muslimiinta muslimiinta keebaa u fadli badan oo u khayr badan oo u ajir badan qaala subanu wuxuu ihi man salima almuslimuuna muslimiintu axadkay ka nabadgalaan baa u khayr badan muslimiinta min lisaanihi wayadihi carabkiisii iyo afkiisa carabkiisa iyo adinkiisa laga nabadgalo muttafaqun calay waa xadiid laisku waafaqay waxaynu soo maray xadiidkii cabdulahi bni cabd bni caas ayu lislaami khayr nabigoo ley nabi allow islaamka waaxihiisa waaxdee u khayr badan tucimu acaam wa taqra'u asalaama calaa man carafta waman lam tacrif baynu soo maray haddana waxaynu haynaa subanahu la weydiinayo ley nabi allow muslimiinta ninkeebaa u wanaagsan kadibna uu yidhi muslimiin waxaa u wanaagsan axadka muslimiintu ay ka nabadgalaan afkiisa iyo adinkiisa jawaabta nabigay kala duwan ama iskhilaaftay cinda ahlilcilmi waxaa weeye liikhtilaafi alaxwaali walashkhaas ninka markaasi ku liita ee xogow gaabiska ku ah masaakiinta inuu wax taro muslimiinta inuu salaanta gaadhsiiyo oo baahiyo wajifuraanta bashaashada lagaga fiican yahay hadduu su-aal ku weydiiyo kuu yimaado ku yidhahdo wadaadow maxaa u fiicanoon maanta ilaahay ugu dhawaadaa maxaad odhanaysa xogow inuun sadaqada lagaga fiican yahaad og salaanta muslimiinta waa lagaga fiican yahay weji furaanta lagaga fiican yahay ama meelaha kaleo dhan buu ku fiican yahay halkanuu ku yar liitaa su-aal buu ku weydiiyey xikmadu waxay keenaysaa meeshuu ruuxaas gaabiska ka yahay in laga kabo oo la yidhaahdo waxaa kugu fiican islaam uga fiican marka adiga lagu eego inaad raashin ka bixiso masaakiinta quudiso salaanta baahiso ummada wejiga u furto sidaas weeye waxaa kuu yimid midaad og tahay sida kan inuu ku fiican yahay laakiin xoogow gacanqaadkiisaa dhow dibnihiisuna xoogo ma eeda badno wuu war badan yahay xan iyo hawlo badan ku yar aafaysan yahay nabi allow sheekhow muftiyow maxaa u fiican man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi marka altafdiil bixasab alxaali washaqsi baa la yidhaahdaa tacaarud iyo wax iska hor imanaya ma ahee kolba xaaladda waa qaacidada la odhan jiray qad yakuunu lmafduulu qad yakuunu lmafduulu afdala fii xaalin duuna xaalin wa waqtin duuna waqti shaygii laga fadli badnaa ee laga khayr badnaa xilliyaha qaarkood asagaa noqonaya midka u khayr badan xilligay abaaruhu jiraan inaad xajidood cumraysato maxaa ka fadli badan in masaakiinta muslimiinta gaajada u dhammaanaya oonka aad waraabiso ood quudiso ah ka fadli badan xilliga muslimiintu isku fidnoobaanay islaynayaan ee dhiig xaqdarra ay daadinayaan inaad hawlo kale ku mashquusho waxaa ka fiican inaad dhiigooda kala badbaadiso yacnii shay waxaa jira xilli markuu ku soo beegmo wax walba ka fiicnaanaya qur-aanka in la akhriya maxaa ka fadli badan wax ka fadli badan ma jiro adoo marka masaajidka fadhiyaa la aadaamay waxaa sunnaha shib inaad tiraado aadaanka aad ajiibto inaad qur wadato u bixin wadaadka muadinka hawshiisa iyo inaad qur u yarkaadiso ajiibta keebaa fadli badan markaa iyada inaad ajiibtaa fadli badan aadaanku markuu go-ano ka fadli badan aadaankii yani xaaladaha uu kusoo beegmayo shaygu iyo wakhtiga kusoo beegmayo iyo ruuxa iyo bay-ada marka la eego acmaashu way isbedelaysaa marka jawaabta nabi maxamed ay kala duwanaatay xaaladay khusaysaa ma aha hadal iska hor imanaya sidaasay culimmadu leeyihin nabigu wuxuu hormariyay calayhi salaatu wasalaam walcarabu shaygay danaynayaan bayna hormariyaan carabkibuu hormariyey man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi gacantiiya carabki carabki baa la hormarshay maxaa yeelay carabku waxaa weeye ruux mootan mid kaa maqan ku kula jooga midaa weliga ada arag ummadda hor nebi aadam ilaa aqyaami saaca baad wax kaga sheegi karta carabku waa aafo meel walbuu taaban gacan laakiyay gaadhaa ruux kula jooga gacan waxaa la gaadhsiiya dhibaato lagu geystaa inta badan ruux ag fadhiya laakiin carabku asagu waa seef wey meel walba mar waa gantaal wixii aad sheegtay xataa taariikh buu geli ninka aad madaxa harsateed ba ama ha dhinta ama ha ka kacee nabarka asagunba ku gooni laakiin haddaad intaad gabay xun ka tagto raarhirfaha u qaado waan la kala warin ilaa qiyaama saacan waan wadi ummad horaad wax ka sheegi karta carabku marka aafadiisuna waa ka ballaadhan tahay gacanta dadkuu gaadhaya ee wax ka sheegi karana waa ka badan yihiin waxay gacni gaadho idan carabkaa khatara nabiguna in badan ba ku celcelin doonaa marka muslim waxaa u wanaagsan w muslimka laga nabadgalo gacantiisa iyo afkiisa walidaalika alimaam albukhaari abu cabdillahi waxaa ka sugan inuu yidhi maalinkan ogaaday xantu inay xaaraan tahay iyo hadda oon taaganaha weligay ruux bani aadana ma xamanin ruux bani aadana ma waxna kama sheegin ruux ma waxna kama sheegin mundu calimtu ana alghiibata xaraam sheekhiisii daxaaq ibnu makhlad abu caasim annabiil ashaybaani baa asaguna hawsha ay ka sugan tahay maalinkan caqliyaystay ee inaan mukallaf ayaan ogaaday iyo haddoo aan sideed toddobaatan jir ahay weliga ruux bani adam wax kama sheegin buur yacni waa inaad afkaada iyo addinkaada ilaashato baasha hadda layska daaqahayo haddaynu inagu soomaali nahay layska wadayo hadda gacantu mar bay hadda ka daran tahay afka waaga hore bani aadamku caado waxaa u ahayd in af iyo adin waxaa daraa af hadda gacantii baa marar qaarkood ka daraysa social media wax lagu qorsomada arag facebooka wax lagu qori twitterka wax lagu qoraya telegramka lagu qoraya waxyaabaha kaleno ma aqaane whats group baad wax ku qoraysaan balaayaad saa u daldalaysa instagramka waxbaa lagu qoraa isaguna waxaasoo dhan baad snabjatkuna waa snab waba lagu qoraa waxaasoo dhan baad buuxinaysa intaasoo beej intaasoo war oo been waba ka jirin ummad wa lagaga sheegayo lib yaroo an daqiiqoo duubta ummad ku dulmaysaa adduunko dhan maraya balaayiin baa dhegaysanaysa boqol malyan soddon malyan shan boqoloo malyan aafada hadda taalla xantii aad xoogow xeer aad wax ka sheegaysa kula joogto hadhowna aad qarinaysa ay sheegin aad dhihi jirtay hawsha hadda ka tagtayba beentiba hadda la banaysan iyo xadgudubkii oo lagu raadinaya fiyu iyo xoogow lacaga iyo shilima soo dhaca hadda ka warmaan idinkala hadlay qolyaha social mediaha ilaa man raxima rabbu beentay banaystaan wayna ku gaaloobahayaan la socda hadda inay caadi tahay oon wax dhiba lahayn oy reemagaalnimo tahay oy horumar tahay oo ninkii beenta iska daadhaawo yahay reebaadiya aan la noolayn ummadda la socon karin bay aaminsan yihin in ka mid a dhaqankoodaa ku tusahay been la banaystana xukunkeeda waa maxay shayga xaaraanta haddii la istixlaalo oo la bannaysto muslimiintu waxay isku raaceen ijmaaca inuu ruuxa gaaloobayo marka baashu ayaan la fududaysan aadaa la soo wa can salim bni sacdin asaacidi radi allahu tacaala can qaala qaala rasuulu llahi sal lay man yadman lii yaa ii ballanqaaday man yadmanu lii man yadman lii man eh, yatakafal lii yatawakal lii oo riwaayaad kale xadiidku leeyahay <clears throat> man takafala iyo man takafala iyo tawakalan waa riwaayadkii bukhaari man yadman lii yaa i ballan qaadaya yaa i damaanad qaadaya maa bayna laxyayhi wa fii riwaaya maa bayna faqmayhi labadiisa daan wuxuu udhexeeya maa bayna laxyayhi labada lafgarood lafgareed laftan hoose iyo takoraa loo jeedaa dee carabku udhexeeyo wamaa bayna rijlayhi lugiisa wax udhexeeya xubinka taranka labada lugood udhexeeya iyo carabka labada daan udhexeeya yaa ii ballanqaadaya inuu ka adkaan karo ilaalin karo adman lahu ljanna anna jannaan u ballanqaadaa muttafaqun calayhi adman meeshaina takafaltu lahu wa tawakaltu lahu ljanna baa riwaayadka qaarkood tilmaamaya nabigu marka wuxuu kuu sheegay xubinka taranka ninkii macsiyadii xaaraanta ka ilaaliya carabkiisana ka adkaado edbiyo wanaag basa ku sheega xumahana ka fogaada nabigu inuu janno u ballanqaadayo labadaasaa la eedaaway inta badan bani u dhammaadaa ee labadaa ka adkaada shahwadiinni iyo shahwat lisaan iyo shahwat lfarji controla oo aad u dhowra oo ilaahay kaga cabsada wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu annahu samica anabiy yaquul nabigoola aan maqlay buu yihi abu hurayre ina alcabda addoonku layatakalam wuxuu ku hadlayaa bilkelimati weedh maa yatabayanu fiiha usan ka fiirsanin addoon ilaahay ka ah oo binaadamku suu badan yaha laga hadlahaya ahad ina alcabda layatakallamu wuxuu ku hadlayaa bilkalimati weel buu ku hadlay alla maa yatabayanu fiiha uusan ka fiirsanin weelaadaan ka fiirsanin baad goob ka sheegi ruux baad ku dhihi yazilu wuxuu ku simbirxanayaa oo ku fakanayaa biha iyada darteed iyo awgeed ila naari naarti jahannam abcada wax ka fogo ka dheer maa bayna almashriqi waalmaqrib weer yar ood weer yaroo kaa soo baxdoodan ka fiirsaninoo khatar oo dembi ah ayaad jahaname ku gelaysaabuu nabigu le alayh wasalaam muttafaqun calayh wa macanaa yatabayan yatabayan waxaa weeye yufakir annahaa khayr am laa weedha wuu iska yidhi kama fikirin ma khayr baa mise waa shar ma xaaraan baa ma xalaal baa ma kuu bannaantahay weedha inaad tidhaahdood goobtan ka tidhaahdo mise maya muusan ka fiirsaninba laakiin si kasoo owla kaca oo khiyaarkiisuu weedha ku yidhi wuuusan ka baaraandegin wuxuusan ka baaraandegin xukumkii weedhaani war ma kuu bannaan tahay ise kuma bannaano hoosba umuusan dhuganin laakiin khiyaarkiisuu ku hadlay khiyaarkiisuu ku hadlay waa xadiidka kale lamidka soo socdaasna la mida wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yihi can nabi sal slam qaal ina alcabda addoonku layatakalam wuxuu ku hadlayaa bilkelimati muslimka ku hadlay min ridwaan tacaala ilaahay wuxuu jeclaa ka mid a ah. weedh baad goob ka dhihi ilaahay wuxuu jecelyahay ka mid ah. maa yulqii lahaa baalan xaggana uusan danaynayninba weer baa kaa soo baxday ood ku hadashay marka adan lahayn meeshay gaadhay gaadhi doontaa xagga wanaagga adugu markaa maadan sii danaynayninba warun iska sheeg iska dheh bay kaa ahayd min ridwaanilaahi ay mima yurdi اllah wuxuu ilaahay jecelyahay kamida maa yulqii ooma tuurahayo lahaa weedhaasi baalan maskax iyo dhug ma siinhayo ma sii danaynhayo niyo weynba oomun hayninba qoli waxaad kusoo baxday ruux war ilaahay ka cabsadaad iska tiradoo iska socdo xamaalkaadi iyo iska wato hawshibaaba taabatay wadaadihii ay ku cabraqaateen yarfacuhu llahu ilaahay baa ku koryeelahaya addoonka weedhaa tuuray uusan aadba oga baaraan degin biha ayadi darajaatin darajooyin janno ku siinaya weer wanaagsan oodan ka baaraan degeen ku hadalkeeda oo ilaahay kaa soo saaray oodan filaynin meeshay gaadhay wanaag inay gaadhaysaa ilahay janno weyn kugu geynaya darajaadna aad ku helaysa waina alcabda sidoo kale dhanka kale marka laga eegana la yatakalamu bilkalimati min sakhat illaah addoonku wuxuu ku hadlayaa weedh ilaahay uu necab yahay oo ilaahay waxyaabaha cadhogeliya ka mid ah laa yulqi uusan u tuuraynin lahaa iyadii baalan wax fikira iyo ka baaraandegid midnaba si fudud buu iskaga yidhi yahw wuxuu hoobanayaa biha min kelimadii waadhi awgeed iyo darteed fii jahanamuu ka hoobanaya muttafaqun calayh ibliis baan asagoon ka fiirsanay la yidhi war u sujuud nabillaahi aadam ana khayrun minhu bui khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin muxuu ka qaaday saacaddii hadalkaa uu ka soo baxay ilaa adduunka laga rogay ilahay inuu cadhoodan jahannamana uu ku waadho hal weedhoo si kaaga soo baxday aadan ka fiirsanin oo khatar ah yaa waxay keeni kartaa adduunka intaad ku nooshan ilahay inuu ku cadhaysnaado wax camalan aan lagaa aqbalin wax kuu socdana uusan jirin acmaashaadi kaleo dhanna ay fuuqsato ka adkaato weedhaha marka idinka soo baxaya ka fiirsada wey salafku xadiidkan marka ay ka hadlaan waxay ku fasiri jireen inta badan khatartaa waxay dhacdaabay dhaheen marka mas-uuliyiinta siyaasiyiinta lala joogo boqorada iyo umarada iyo somaalid arag caamada u tagta iyo culammada u tago badankoodba ilaahay ninuu badbaadiyaba mooyeen waxaa la isku dayayaa ninka mas-uulka ama boqorka ama amiirka ama guddoomiyaha ama odayga ama qaadiga wuxuu eh, ka helo oo ku qanco asagoo ku farxo uu jecel yahay in lagu in lagu habo xogow shilimaa lagaga daadsado lagu raaligeliyo ruuxuu caayo lala caayo weliba qayba loogu sidiro la yidhahdo madaxweyneoda maba ogid ba haddii annaga hawshayna hebel waxaa weeye kan weeye waa meesha lagu halaagsamo weer kaa soo booday oodan ka fiirsanin oo ilaahay wuxuu necab yahay ah oo rabbi uu koonayo yaa waxay keenaysaa intaad adduunka joogto inaan rabbi unkaa kaa raalli noqoninoo cadaab aad ku mudato halis wey sidoo kalena weer aad ruux muslima ku difaacday cirdigiisa diinka ilaahay ku difaacday kitaabka aad isku garab istaag isku garab taagtay ayaa rabbi kugu naxariisay intaad adduunka joogto dhanba marka weedhihiinna u meeldaya ka fikira ka baaraandaga hawshaasi yaan lagu fududaan rawahu lbukhaari wacan abi cabdiraxmaan xadiidkan kaka horeeyaba waxaa daliishada curummada qaba eh, in ruux kas oogu dhacay camal oogu dhacay dembi kas u sameeyey aan loogu cudurdaaraynin jahli wax la yidhaahdo wax jahli la yidhaahdo maxaa yeelay ninkii aan ka fiirsanin waadhi ee laakiin khiyaarkiisu ku yidhi xukumkeedii baa la siiyey naarti baa loo xukumay jannaa loo xukumay marba hadduu khiyaarkiisa ku yidhi maanan moodayn inay dembi tahay iyo maanan moodayn inay naar igeynaysa iyo ma moodayn in jahanam lagu waar lagu galhayo iyo midna la ixtibaarin maayo mar leanno baabu takliif marka la marahayo xukumku wuxuu ku xidhan yahay adoo caaqil ah oo maankaada maskaxdaadu joogto in aad falkan iyo weedhan khiyaarkaada aad ku tidhaahdo ku samayso alcaqlu wاlاkhtiyaar basaa loo shardiyaa inaad caaqiltoodan majnuun ahayn ood waalayn xaggana weedhan ama falkan samayntiisa aad doorato adoo waxaad ku hadlayso macnihiisa garanaya macnihiisa garanaya falka aad samaynayso garanaya wuxuu yahay laakiin shardi ma aha inuu dembi yahay inuu kufri yahay inuu xaaraan yahay inuu xayl inaad garanayso shardi ma ah maxaad samaysa waan fadhiistay waxaanu fadhiyahay ma ogta haa bas fadhigaani in lagu gaaloobayo in lagu islaamay shareecada xukman doonta adi halkuu taalla maaha xukunka aduu ma lihid oday baa ri soo jiiday dhegta qabri buu dul keenay wuxuu yidhi sheekh hebel u galgalo waa qurbaankii aw hebel buudi sheekh cabdiqaadirow neefkaada waa kaasi islaantii shan sano way tabisay wiil baa lagaa raba miyaa la qasba odaygaani mise khiyaarkiibuu neef ku soo jiiday khiyaarkiibuu ku keenay miyuu waalan ya mise uu miyir qabaa xagga caqliga wuu miyir qabaa bes waa mushrik baataan leenahay maxaa jir ma moodayno inay wuxuu shirki tahay hawlka u taalla maaha adag waxaa kuu yaalla keliya inaad maanqab miyirkaadi qabto falkan aad samayna neefkan mwaxaan u soo kaxeeyey inaan sheikhu u gowraco oon ku baryo ku tugo laakiin ma ogay in diinka lagaga bixi laakiin ma moodayn in lagu gaaloobi ma moodayn inuu shirki yahay ma moodayn inuu xun yahay hawshaa shareecada u taalla hawshaa xukumkeeda alxukmu cala alasbaabi lishaarici laa lilmukalafi qaacida fiqiya wey asbaabta la imaanshaheeda waman baashara alasbaaba biikhtiyaarihi laysa lahu khiiratun fi lxukmi cala sabab bay culimmadu yidhaahdaan mar hadda aduu sababka la timaado sababka sharciga wuxuu ku guntamaa labadaa shardi weligaa ha wareeri markaad baabu takliif joogto alaxkaam atakliifiya shanta ah xaaraan iyo waajib iyo mubaax iyo sunne iyo karaaso ma ahayn axkaamtaa shanta ah markaad ruux rabto inaad ku xukunto laba qodon baad ka eegi miyirkiisu ma jooge ha kadibna khiyaar ma laha oo ma doorta mise waa akaa lagu qabtay intaa adii leel xukumku waa hirgalay n ha kuu dambayso baabulwadci marka la joogo xukumku wuxuu ku xidhan suuratulficli in lagaa helo caqli lama shardiyo ikhtiyaar lama shardiyo suuratulficli waxaad fal moodaba haddaad samayso dandhowi baa lagaa rabaa leanna isku shuqulba ma ah adoo ugaadhsanhayo gabraaranhayo oo garanuug iyo goodir gaadahayo ad wadaad madaxa qaadaad arkayno beer iska ceshanhayo maxaa lagaa rabaa diyadiisii baa lagaa rabaa sawmu shahrayni mutataabicayn baa lagaa rabaa cidku raqabat alaabbaa ku salaax haddii anugu asaga m inaan dila ma doonaynin ma arkaynin xabadda isaga ooma wadin ma dooranin lagaa dhg baab alwadci baa la yidhaahdaa ilmo yaroo xala dhasho cagabidhlaynhaya telefoon fiicanoo wato hadduu iskriinka ka jabiyo odayga maxaa laga rabaa odayga wiilka dhale maa laga dendhow baa laga rabaa khitaabulwadcigu asagu waa min baab alcadli min baab alcadli wey shuqulkuma laha baabkan takliifka ah fal suurat lficlin baa lagaa rabaa waxaa dihi wiilkaadi oo cagaha bidhlaynaya iga jabiyay keen xoolihii maxaan helay suurat lficli wiil kor qaadoo bash ka siiyey iskriinkii intaasa igu filaaniga adoo wadaadashaa usoo wadaa darmuuskii qac ka siisay dendhow baan kuleehay wuu kaa fakaaday wuu jabaday kuu taalla ma doonayni ma rabin waxaas waaa hawlaha waxaa laga rabaa oo baabka u galaa alaxkaam atakliifiya baabu takliif iyo baabu khitaab alwadci waa laba kala baab midna suurat lficli keliya waxaad fal mooda in la helo majnuun ha sameeyo nin waaloo tala intu toori qaaday buu wadaad kala gooy maxaa laga rabaa waa majnuun hadda rufica alqalam can alaaatin buu ku jiraa diyaa la yska rabaa maxaa yeele dhibaatada aadamaha gaadha waa in la kabo waa in la dandhabo waa baabulmucaamala bilcadli dhibkii gaadhay baa yaa la simayaa waa jabri iyo kabid weeye shuqulku ma laha takliif wixii ilaahay ku tacalluqa axkaama takliifiya gala shantaas bayna noqdaan shantaana waxaa loo shardiyaa hirgelidoodu markay sababka u guntamaya labadaa shardi alcaqlu walikhtiyaar waxba maytida layskuma qaso saa u ogaada addoonkan marka seena naari ku mutay baabku baabu takliif weeye addoonkan weedha ku hadlay ilaahay cadhadiisa uusan ka fiirsanin muxuu naari ku mutay labada shardi baa laga helay kow caqligiisii baa jooga ma waallo labo weedhan khiyaarkiisuu ku yidhi macnaheedana wuu garanayay laakiin wuxuusan ogayn waxa ka dhalan doona waxay dhiiqi doonto dhibkay geysan doonto in jahanaba lagu gelahayo inay kabiira meelkaba waxaaso dhan ma ogeyn hawsha adi kunkool ku taalla maaha xukumkaa shaarica adiga laba qodob baa ku yaal labadi hadii lagaa helo malagaabaa galay maxay ahaayeen maanqabid oo maankaadi joogi iyo doorasho falka aad doorato intaa miyay kaa dhumi alcudur biljahli marka waa beenayaan lagugu lugoyn annagaa horaana lagu lugooyey ilahay baa naga soo qabtay وعن أبي عبد الرحمن بلال بن حارث المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ruuxa bini aadamka la yatakalam wuxuu ku hadlayaa bilkalimati word min ridwaan illaah ilahay wuxuu raalli ka yahay ka mid ah maa kaana yadunnu uusan malaynaynin labadii xadiii hore abu hurr fasiraya maa kaana yadunnu muusan filaynin an tabluqa inay weedhu gaadhayso xagga dembiga cafwan xagga ajirka iyo hawaabka maa balaqad meeshay gaadhay yaktub llahu lahu waa tafsiilkii yaktub llahu lahu ilahay baa u qoraya addoonkii biha bisababi alkalima ridwaanahu buu u qorayaa raallihaanshihiisa ilaa yowmi yalqaah laga bilaaba maalintaa weedh maalinkaa maalintaa weedha uu ku hadlayo ilaa qiyaame laga gaadhaya ilahay raalli kaaga noqonaya waa hal weedho kaa soo baxday yaktub allahu lahu rabbi wuxuu u qorayaa biha bisababi اlkalima ridwaanahu ilaa yowmi yalqa ilaa maalinku rabbi la kulmahay laga gaadho waina الrajula layatakalamu bاlkalima ninkuna wuxuu kaloo ku hadlayaa weedh min sakhat illaahi ilahay waxyaabuu necab yahay uu rabbi ka cadhooda ka mid ah maa kaana yadunnu muusan filayna asaguna kan an tabluqa waadhu inay gaadhayso maa balaqad meeshay gaadhay dembigeeda iyo kufrigeeda iyo gaalnimadeeda iyo shirkigeedii iyo xumaanteeda iyo xadgudubka bini ay ku tahay midna muusan qiyaasa halkaa inay gaadhayso yaktub allaahu lahu ilaahay baa addoonka u qorahaya biha bisababiha sakhatahu cadhiisaa loo qoyo diiwaanka inaad tahay maskhuut min allahi lagu gelin lahayaa ilaa yowmi yalqahu ilaa maalinka la kulmayso saacadda laga bilaabo ilaa adduunka laga rogay rabbi la hor istaagayo ilahay cadhidii baa kuu qoran waa klimo culus weeye rawaahu malik fi lmuwa waynu soo maray wtirmidi waqaala xadiiu xasanun صaxiix axmed baa xadiidka wariya ragga wariya xadiidka wariya ee taabiciinta nin calqama leeda ka mid wuxuu odhan jiray calqama xadiidkaa marka la sheego ama la sheekaysto intuu iska kaco dhabaandhabdo intuu dhabaandhabtud wuxuu dhihi jiray kam min kalaamin qad manacaniihi xadiiu xaari xadiiu bilaal ibni xaari badanaa hadal aan dhihi lahaa iyo weer aan ku qowli lahaa intuu ii diiday xadiidkii bilaal ibn اlxaari almuzani xadika haddaad haysaan wey markii la sheekeey xadidka intuu cusub iska kici jiray calqama hadal badan iyo sheeko badan iyo minqax badan iyo xadiis badan oon ka qayb qaadan lahaa waxaa iga istaagay xadiidkii bilaal ibn xaari almuzani adku waa aragtaan weer aadan ka fiirsaninoodan filayn inay saa noqonayso maa kaana yadun yaad ku janno gelaysa midaadan filayninna waad ku naargeli oo weliba cadho ilaahay baa laguu qori maalinkaad ku hadashay ilaa adduunka laga rogayo aakharana laga tagayo ilahay laga hor istaagayo subxaana wa tacala so in marka aad looska hadalka looga fiirsado soo maa weliba markaad iyo qolyaha ganacsatada xoogow shilimaha ad ka rabtaan u tagtaan is ilaaliya hashkadaynta iska daaya iyo nacamlaynta intaad kala badbadataan ood islowdaan baad hantaatacaysaa lama ogolo shaydaanka iska naar bismi illaahi dheh waxaad hubto aakhare ee adduunku wax ku taraya ku dheh ama iskaga tag waxaan qadar buu ku socdaa ilaahay baa wata xadiidkan iska ilaaliya hebel ka farxi ree hebel xoogaha kuusa cabeeyeen meeshaad firbalfiiri wax lagu qosla dhe intaad tidhaahdo cadhada ilaahay ha kasbanin ilaa adduunka laga rogaya aad isu ilaaliya كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن حارث المزني وي وعن سفيان بن عبد الله الثقفي البجلي قال قلت يا رسول الله ها رسولك الله يو حدثني إيشك بأمر أرن إيشك يعني حكم إيا خصلية علامة إيغا شيكي أعتصم به أن كدغو أن كبت بادها يو عمل وناقسن وهدي أن لا إماذو أن كبت باد النبي الله إتابسي قال سبحانه وحيدي قل وحاتنا ربي الله waxaad tidhahdaa rabbigay waa ilaahay dheh bimacnaa ilaahay rumee alla rumee uma staqim kadibna toosnow intaad ilaahay rumayso oo tawxiid la timaada islaamnimo waddada islaamka ku hagaag qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa akhwafu maa takhaafu calaya waxaad iiga baqaysa eed iiga cabsanaysa inaan ku dhaco maxaa u khatarsan ood ugu cabsi badantaha inaan ku dhaco fa akhada nabiga carabkiisii buu barakaysnaabu saa u qabtay uma qaala wuxuu idhi haada kugu cabsi badnaa inuu ku halaago xubinkanaan ugu cabsi badnaa inaad eeddo oo ku halaagoo naar ku geliye saxaabiyo midkaan iska ilaali rawahu tirmid waqaala xadiiun xasanun saxiix muslim baa xadiidka wariye waanu soo hormaray imaamku inuu u tiriyay ahayd muslim baab listiqaama baab listiqaama xadiidka siddeetan iyo shanaad ku soo maray xadiidkan qudhigiisa oo muslim buuna u tiiriyey rawaahu muslim wa tirmid inuu sidaa waad fiirin karta dadka muxaqiq xataa muusan qabin ibnu maaji iyo tirmidi bas uu tiirinaya muslim baa wariya xadiidka soddon iyo sideed raqamka ku wari kitaabu liimaan soddon iyo sideed ka fiiriya halkaana waad ku soo marteen siddeetan iyo shan raqamka baabulistiqaama dad eega waad eegi kartaan xadiidka qudhigiisaa ku yaala soo ma aragtaa baabulistiqaama xadiidka u horreeya wey marka in muslim loo tiiriyo ahayd oo alfaadda la kala duwo tirmidi iyo muslim la kala duwo keliya lafdigii muslim waxaa ku yimid asagu qul lii qowlan fi lislaami laa as'alu canhu axadan hayruka eh, eh, laa as'alu canhu axadan bacdaka cafwan bacdaka riwaayadaasaa ku timid waxaa muslim ku timid qul aamantu billaahi fastaqim umadana way ku timaadaa laakiin riwaayada caanka waa fastaqim cinda muslim marka xadiidku waa xadiiu muslim ku jira iyo tirmidi iyo meelo badanba ku yimaada waana xadii culus weeye ruux hadduu ilaahay rumeeyo camalkuna u hagaago maxaa ka maqan ictiqaadkii qalbigaha iyo inuu caqiidadii tawxiidku ku hagaago camalkuna kuu suubanaado kuu tooso kuu wanaagsanaado intaasaa lagu badbaadaa caqiido suuban iyo camal wanaagsan intubu nabigu u dardaarmay saxaabiga wuxuuna u sheegay inta wixii dhaawic ilaahay dumin lahaa ee khatartahay halista oo ah carabkiisa inuu ka adkaado meel iska saar carabka وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma قال قال رsuل اه صل ل سلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي لا تكثروا habadinina الكلام hadلka بغayri ذikr الlahi waxaan ilahay xuskiisa in lagu hadlo hadalka aan ilaahay xuskiisa iyo qur'aan akhris iyo wardi iyo wanaag aan ahayn ku hadalkiisa yaan la badinin ha la yaraysto nabi allow maxaa jira faina karata alkalaami hadalka badan bikayri dikri اllaahi tacaala hadalkoo la badsho oon ilaahay xuskiisa waxaanka in lagu badiyo qaswatu lilqalbi qalbigu ingejiya qalbigu adkeeya alqaswatu waa ashidda walhilada weeyaan qalbigu adkeeyaa oo qalbigu ma duxo ma danqado dikri ilaahay ma solo ma khushuuco ma cabsado muraaqabiya khashye ma qaswatun lilqalbi qalbiga adag marka waxaa weeya hade waa qalbi aan xaqi aqbalaynin oon danqanaynin oon cabsanaynin oon khushuucaynin oon dikri ilaahay ku xasilaynin oo waciid haddii la sheega aan aan naxaynin wey waina abcad annaas waina abcada quluubi اnnaas quluubta bini aadamka midka ugu fog min allah ilahay xaggiisa ee naxariista oga fog waa alqalb اlqaasi waa saaxibu اlqalbi اlqaasi ninka qalbiga adag ee dhagaxa a ah leh kaasaa ilahay naxariista oga fog axad ka fog ma jiraan wey yani qalbi haddii la sheego ruuxi baa loo jeedaa hadde bani aadamku wuxuu ku salaysan yahay ku dhisan yahay baa cadka ah ina fi ljasadi mudqatan idaa saluxat saluxa saa'iru ljasadi kulluhu wa idaa fasadat fasada saa'iru ljasadi kulluhu alaa wahiya alqalb qalbigii marka hadduu noqdo qalbi digaandig oo dhagaxa oo khayrku uusan gelaynin oo meel ka aan daloolin oon naxaynin idan adig waa adig waa adigana waa customer wey ado qolof baad ahayd injiinkaadi iyo motoorkaba sidaa hadduu noqday qolof maxaa lagu falhayaa rawaahu tirmidi waxasanahu inuu dhahay ahay lannu tirmidi xadidka wuxuu yidhah waa xadiidun qariib buu yidhaahdaa sidaasaa tirmidi yidhaahda waxaana soo guuriyey nusakda badankoodna sidaasaa ku taalla tirmidi nusakda badankooda sidaas xadiidun xasan qariib laa nacrifu ila min xadiidi ibraahim ibni cabdillahi bn alxaaris ibni xaaib ayuu yidhaahdaa xufaadii ka soo tirmidi xadiidkii horena inuu taxsiiniyey soo guuriyeen alxaafid cabdilxaq alishbiri baa ka mid a ah fi alaxkaami alkubraa walaxkaami alwusطa waxaa ka mid a ah alimaam almundiri fi tarhiib watarhiib waxaa ka mid a ah dahabi fi lmiisaan kulli waxay soo guuriyeen tirmidi xadidka inuu taxsiiniyo wakadalika alxaafid almanaawi kitaabkiisa kashfu lmanaahij way soo guuriyaan kulligood kadalika muxaqiq xadidku waa daciif buu le lakin inuu xasan yahay baad moodaa walcilmu allah maxaa wadaadka la tafaroda xadiidka ibraahim bn xaarif afwan ibrahim ibrahim ibn cabdillahi ibn xaari ibn xaaib can cabdillahi ibn dinaar can ibni cumara sidaa way sanadka xadiidku ninkaasi ibrahim ibn cabdillaahi ibn xaari ibnu xaaib wax jarxiyey oo duray ma jiro muxadisiintu waxa yidhi waa iqana lama hayo oon ibni xibbaanka inuu iqaadkiisa ku sheegay tirmidina xadiidka waa u taxsiiniyey marka dahabi wuxuu uhi waa xaafidku wuxuu dhaha waa saduuqun rawaa maraasiila idan wax hadda lagu celeeyo bannaanka yaalla ma jiree laakiin marka qolyaha nuqaadda ah qaacidado lagu socdo waxay leeyiin ninkaani ibraahim ibnu xaari ama ibrahim ibni cabdillahi ibni xaari ibni xaatib waa nin saduuqa marka loo badiyo cabdullahi ibnu dinaar almadanina waa nin caalimo xufaad badan iyo ardo badan oo boqolaalan lahaa ardadii sheekhan cabdullahi ibnu dinaar cilmigiisa dhaxaashay ee majaaliista fadhihi jirtay ee jilibka laabi jiray xadiidkan maxay iyagu sheekha oga maqli waayeen inta wadaadkan allow sahalka ah keligii uu xifdiyey xadiidka oo marka waxay ku leen waa miman laa yuxtamalu tafaruduhu can alimaami alcaalim alxaafid cabdullahi bni diinaar dhanka hadii laga eego waa la duri karaa laakiin tirmidi taxsiinkiisa waa imaam naaqid oo hawshana kuu sheeg weliba inuu la tafaruduna kuu sheegay sidiisaynu ku dayin inuu xasan yaa ku daa markaan jaamicu tirmidi marina sidaan baan maray maxaa yeele macnuu xadiid ku tilmaamay kitaabka qur-aanka iyo sunnadoo dhan baa tilmaamaysa qalbiga ingegane qalalan inuu qalbulyahuud wa ibliis uu yahay qalbi shaydaanna yahay qur-aankao dhan iyo sunnadoo dhan baa tilmaamaysa nabiyulaahi ciisana xadiidkanoo kalea laga wariya muwao maalig baynu ku maray shan taabici baa wariye oo kulligood uu ka sugan yahay una tiriya nabiyulaahi ciisa xadiidkan qudhigiisoo kale macnaha marka nabiy lahi ciisa laga tabiyey in khaatam اlambiya warusul muxamed laga tabiye calayhi salaatu wasalaam idna waa muxtamal idan xadiidku shawaahid buu leey waa saxiix xagga sida guud baan u ninka la tafarudayna waa nin saduuqa tilmidna wuxuu doortay inuu xasan yahay waxaan ku diidno ma hayno waxaa intaa ii dhowran ka tagay oo muhiim jiddan cabdilxaq alishbiili fi lwusta xadiidka ugu saxiixiyey maxaa yeele muqadimadu wuxuu ku yidhaahdaa wixii xadiidan kitaabkan ku keeno hadduu cillay leeyahay anaa ka hadli haddaan ka aamusana fahuwa saxiixun cindii buuhi xadiidkan wuu keenay tirmidi buu u tiiriyey wuuna ka aamusay macnida waa maxay waa saxiix cinda cabdilxaq alishbiili cabdilxaq alishbiili iyo tirmidi ra'yigoodaynu ku dayaynaa in sha allah xukunka cabdilxaq alishbiili waagaan tirmidi maraya maana helin waa min barakaati riyaad saalixiin can abi hurata radi allahu tacaala ilahay qalbiga hanoo dabciyo hanoo nugleeyo isaga awood leh quluubta marka waxay ku nuglaataa ilaahay xuskiisa iyo lakacabsiga waxay ku ingegtaa khayrkii diinka in laga fogeeyo qalbiga marka waa meesha loo dhiman haye ha la ilaashado وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله نinku rabi ka ilaaliyo شhara maa bayna laxyayhi labadiisa daan wuxuu u dhaxeeya oo carabka ah iyo wa shara maa bayna rijlayhi labada lugood waxa u dhexeeyo xubinka taranka ah dakhala janna jannaduu gelaya kufri waxaa lagula yimaada boqolkiiba siddeetan waa carabka islaam iyo wanaag iyo qur-aan akhris iyo ummadda khayr la faro iyo wanaag ummadda loo horseedo iyo caawo dhan ilahi la xus waxa lagu qabtana waa carabka waa khayr iyo shar meel ku wada yaallo wey waa sun iyo waabay dibnahaada ka soo wada baxaayo waa malab iyo iyo musiibo meel ku wada jira carabku marka waa halis wey haddaad edbiso ood adigu hagaajiso oo kuu hagaagaya hadii laakiin aad hagaajin weydood faraha ka qaado oo iska daaqo sida lodii adaa eedi doona rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan وcan cqبة بن caamir الjuhni radي الlah tacalى canhu qaal qultu ya rasuul الlah waxaa rasuulka ilaahayow man najaatu badbaada maxay tahay maxaa lagu badbaadaa man najaatu ay maa sababu najaati bay culummadu leeyihin waana sax lannu qaabku nabigu u jawaabay baa laga fahmayaa wadaadana waxay dheheen me waa usluub alxakiim inta hadda aad najaa tacriifin lahayd eed qeexi lahayd alusluub alxakiim waa maxay muxuu kuu sheega wax kugu dhaamahaa sidaa sidaa yeelo wey ninbaa waxaa tiri hebelo waxaanku hebel yuu ahaa war orad soo qadee dheh qaada lacagta orad soo qadee maxaa ka qoseeya hawshaa yani wuxuu asuu ku weydiiyey waxaan ahaynoo isaga dantiisa inaad u dhiibto usluub alxakiim baa la yidhahdaa hawl kaluu kuu sheeg waxaad tir soo fadhiistaan jus quraan akhrisane iga dhegaysa aayadaha usluub alxakiim sidaasu laanno dantiisuu garan la yahay wax kaloo ku mashquulay maa laa yacniihi waxa isaga anfacaya loo dhiibaa hadda haddii loo sharxo la yidhaahdo annajaasu tacriif iyo qeexidbadda nabigu ma geli usluub alxakiim ma najaatu nabi allow maxaa lagu badbaadaa asbaabta keenta inaan badbaado oo naar ka badbaado oon helo waa maxay tahay amsik calayka lisaanak war carabkaada iska qabo carabkaada ka adkow walyasacka baytuka gurigooda kula ekaado gurigaada ha ku deeqo carabkaada ka adkow gurigaadana ha ku deeqo subuna aleh isalaat wasalaam bimacnaa gurigaada joog ilaahay ku xus asaga inaad dan u baxda mooyeen meelo wareega iyo fadhi kudirirka bilaashka ah iyo afka arad lala doonanhayo iyo sheeka aan macaadarada iska joojiyo leannu intaad guriga joogto waad badbaadaysaa dantaadaad qabsan ama waad seexan ama waxaad akhrisan ama waad wardi ama reerkii dantiisii baad qabanaysa ajir baa kuu socda laakiin markaad soo baxdo masaajidka ilaahay iyo meel aad wax ka baran aadan soo gelin aafo kalun baad ka shaqay inta badan inta badan walyasacka beytoo gurigaada ha ku deeqo carabkaadana ka adkow wabki calaa khaiiatika ka qoome oo ka nadaamo gafkaada wabki ku o oy baa nabiguui calaa khaiatka gafkaada cid kale ha eersana weeye waxaad ka shalayto taa oo ka nadaamoo taa oo ka qoomamaysaa adiga dhibkaad isu geysatay naftaada axad kale ha eedin weeye rawahu tirmidi marka wabkii saasaa calaa loogu gudbiyey waa mibacna nadaama rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan intaasaa ku anfici buu nabigu najaad waa maxay carabkaadood ka adkaato gurigaadoo ku deeqa dembiga aad gashood ka nadaamoto ilahay oga noqotood ka tobad keento ilaahay tuug oo bari oo ku weyrax oo ka noqo wey waxaad ka miraadeed aad iyo aad oga xumaato dembigaad gasha ha noqdo haddii marka dembigii lagu qurxiso musiiba ma ah oo shaydaan ku harkaagogto وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه عن صلى اه عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا رواه الترمذي sida asbax bnu aadam bini aadam markuu waagu u bariyo ee qoraxdu u soo baxdo ama oogtu dhalaato faina alacdaa xubnahoo dhanba faina alacdaaa kullaha cafun xubnahoo dhanba jirka saddex boqol lixdanka xubnood lisaana carabkay ehbisaa carabkay dhaarini tukafiru cinda alcarab way u dulowdaa oo way baridaa oo way tuugtaa wey laakiin annagoo wadaaduhu ehbin iyo dhaarin bay noogu fasiri jireen macnahaasana quruxsan ruuxaad ehbisoo daaris ruuaad aad ka cabsanayso sooma odle ni e, e, dhibka iga daa allaha alla yahay lanna takfiirku wuxuu noqdaa alkhuduucu takfiirku wuxuu noqdaa macaanista waxaa ka mid ah ruux hortiisa foorarsato adoon gaarayn xaddu rukuuc adoon rukuuc gaarayn inaad yar foorarsato la yidhahdaa takfiirku macaanidiisaa ka mid ah. la asturo kafara satarana way noqotaa middaa satara noqotaa baabu takfiir iyo howlihiisa tanoo kale laakin waa maxay tukafiru ay tadulu wa tahdacu wey tadulu wa tahdac lillisaan carabkii u hogan oy la hadli oy bari weeye ama tukafiru lisaana carabkii ihbisaayo way iska dhaarisaa allaha alama yahay taquulu waxay dhihi xubnuhu ittaqi illaaha fiina carabow ilaahay nagaga cabso ilaahay nooga cabso adaanku eedaynaa waad naga war badan tahay wax nool iyo wax dhintay wax mootog wax maqan wax soo socdo oo dhan baad ku xadgudbi kartaa aafaa tahay yaanan ku eedin fa innamaa naxnu bika annagu adugu baan kugu xidhannahay haddaad hagaagtana waan hagaagaynaa haddaan haddaad xumaatana waa rogmanaynaa fain istaqamta haddaad toosnaato istaqamna waan toosaynaa wain icwajajta haddaad basar xumaatana icwajajna waanu basar xumaanaynaa hadaad ka leexato wadadeedu qallacsanaato ood baal marto diinkii anaguna waa noo dhammaata haddaad hagaagtana waanu hagaagayna rawahu tirmidi cafwan rawahu tirmidi wuuna taxsiiniya xadiidka tirmidi macnaa tukafir الlisaan ay tadilu wa takhdacu lah way u dulowdaa waana isu bihaanbihisaa macnahaasa laga wadaa xadiidkan waxaad moodaa inuu ka ahaa alaa ina fi ljasadi mudqatan ee hadda aynu sheegayno idaa saluxat wa idaa fasadat nabigu wuxuu uhi waa qalbiga jidhku xubin baa ku jira xubinka hadduu hagaaga jirko dhan waa hagaagaya hadduu xubinka hallaabana jidhkao wuxuu leeyahay xubnahoo dhan waxay eedaan carab waxay ku badbaadaan oo wax ku noqdaan carab marka labada xadiis way iska hor imanayaan xagga daahirka markaad moodo laakiin sida saxda ah waxaa wey iskama hor imanayaan maxaa yeelay carabku waa tarjamaan اlqalbi wey carabku waa axadka wax ka soo gudbiye ka turjuma qalbiga weeye wadnaha carab hallaabay oo khariban oo basar xun aragto qalbiguu ka imanayo ayaa ka gawaaridu markaad wadataan markay guuxooda iyo xinkooda maxaad ka ogaataan ya waxaad ka ogaanaysaa motoorkiisu inuu fiican yahay saliidiisu siday tahay biyihiisu inuu cusub yahay inta howlo badan baad qiyaasaysaa carabku waa axad shayga kutusaha wey qalbigaada wuxuu yahay qalbigaadu inuu wanaagsan yahay oo suubaday waxaa laga gartaa dhaqankaada iyo carabkaada qalbigaadu inuu dhinto aafoob waxaa laga ogaadaa carabkaada waa farac iyo asal waa wiil iyo aabbo waa waalid iyo isdaba jooga wey xadiidkaa wuxuu ka hadlay meesha ay hawshu ku xidhan tahay kanna wuxuu ka hadlay fasaadka dhaca shayga laga ogaan laha ee sheegi lahaa bulidiisi qalbiga bulidiisi waa kuma buli ma taqaanaa shimbir malabka dadka tusto marna libax iyo mas meel fadhiyo kuu geysa marna col kuula gasha shimbir caqli badan baa laydh marka u horeysa maalinka horeysa waa ku kaxayn say kuu horduulays khayr sheeg bulaya khayr sheeg waxay kuu geynaysaa malab fiican bay kuu geyn malabka haddaad ka dhammaysato ood wax u reebi weydo maalinka dambe way ku horbood way kuu yeedhi libax bay kuu gelin bahaldii badan baash waa la sheegaa ila waan arki jiray laakiin hadda anoo weligay libaxna ima geynin malabna ima geyn idan waxaa weye waa halis marka nimanka yaqaana xoogow dhalmalaxda iyo gawska iyo waxbay u reebaan oga tagaan meesha oy cuni malabkay aad u jecesha haddaad wax u reebi aday kaa go idan waxaan u jeednaa qalbiga fasahaada iyo aafadiisa malaxdii urugtu fadhida ka warrama carabka sidaa wey wax tacaarud xadiidka ka dhexeeya ma jiro an mucaadi bn jabr radi allahu tacaala qaal qultu yaa rasuul allah maxaa rasuulka ilaahayow akhbarnii bicamalin ii sheega camal nabi allow yudkhilinu janna janna i geliya xadiidkii baad arbaciinka garanaysa wayubaaciduni min annaar naarna iga dheereeya waa su weyn nabi allow camal wanaagsanoo saalixa oo naar kaga fogaado jannana aan ku helo nabi allow ii sheeg qaala wuxuu ihi suubanu laqad sa'alta can cadiimin ay can amrin cadiim arrin weyn baad ada weydiisa maxaa aadamo iyo mukalaf iyo makhluuq wuxuu u shaqeeyo inuu naar ka badbaado jannana uu helo weeyahate winahu layasiirun calaa man yasarahu allahu tacaala calayh axadku rabbi u fududeeyana wuu fudud yahay naar waxa lagaga badbaado way fududahay janna waxa lagu helana waa fududahay tacbud اllaha ilahay baad caabudi tushriku bihi shay rabbi allahu aamantu biاllahi uma staqimtu wey ilaahay baad caabudi keligii adoon wa tuqiimu salaa salaadana waajibkaadana waad wa tu'ti الzakaa zakadana waad bixin watasuumu ramadaan bisha ramadaanna waad soomi wataxuju lbeyta beytka ilaahayna waad u xajiye oo waad u qasdiye haddii ilahay kuu waajibiyo uma qaala kadib wuxuu yihi adulluka alaa adulluka maan kutuso calaa abwaabi اlkhayr khayrka albaabadiisa maan kutuso intaasu waa hawshu meeshay u dhimanaysay albaabada khayrka ma kuu sheegaa asawmu ilahay dartoo loo soomo junnatun gaashaan naarta aad iska xijisa weeye wاsadaqatu sadaqado wixii maalka iyo hantidao ilaahay dartii loo bixiyana tudfiu lkhati'ata dembigay demisaa dembigu waa dab ku shidahaya dunuubtu iyo macsiyadu naar bay kugu noqon caafimaad daray keeni caqli daray keeni xoolahay baabi'ini meel walbay kaa geli waa musiiba dab kugu shidan weeye dabkaa waxaa baktiiya sadaqo kamaa yudfiu lmaau nnaara sida ay biyuhu dabka u bakhtiyaan sadaqaduna taa ogow albaabadii khayrkan kuu sheegay wasalaat rajuli min jawf اleyl iyo ninka iyo ruuxa muslimka salaaduu tukado habeenka mucdiisi iyo gudihiisa niska dambe asna waa baaba min abwaab اlkhayr wey uma tala maadaama nabigu qaybtan u dambaysiiyey saan loogu qaadanay inay khasladaani ay xogow hoosayso liidato makhraatiyaal buu u keensada inay sarrayso uma tala nabig wuxuu akhriyey tatajaafa junuuban can ilmadaajic waxaa ka waxay ka dheeraadaan meelahay seexanayeen yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima razaqnaahum yunfiquun xataa balaga falaa taclamu nafsu ma akfi lahu min qurati cin jazaa ma kaanuu yacmaluun aayaddii ilaa uu nabigu halkaa gaadhay buu akhrinayay idan waa maxay ilaahay wuxuu tusay salaatuleylka iyo joofuleylka axadka tukada wixii ilaahay u qariyay ildoogsigeeda iyo naxariis rabbi ah ruux bani qiyaas karaba ma jiro ilaahin baa og aakharaan lagu abaalmarin camalkay la yimaadeen salaatu jawfi leylna marka saasay u ammaanan tahay waxaa weeye waa albaab gooni ah oo albaabada jannada iyo khayrka ah oo la daba dhigay soonkii iyo sadaqadii la daba dhigay marka yaan la mogaanin buu nabigu in le wuxuu subbanuhu didka waa taqaanaane alaa uhbiruka ma waanan kuu sheegan ma kuu sheegaa macaadow bira'si اlmri islaamka madaxiisa ma kuu sheegaa wa camuuduhu tiirku ku taaganya ma kuu sheegaa wa dirwati sanaamihi kuriskiisa fiidda u koraysa kurusbaartada baarta kuruska ma kuu sheegaa ila kurusku neefka geela kuruska ugu sarreeya kuruskana fiid kore iyo baarimuu saro qaybta kore ah meesha ammaanka koraysa timaha qultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah ra'su اlmri islaamka waxa soo kooba islan meeshuu u dhinto xuduntiisa tiirku ku taagan yahay fiidda u sarraysa igarkaa intaun isugu kaa daraa qultu balaa yaa rasuul allah rasuulka l haa ra'su lmri arrin u dhimato alislaamu wey aadame iyo makhluuq meeshuu u dhintay laga rabo in addiina cinda allahi alislaam alamr huna waa ashan walaal baa loo jeeda islaamnimo ogow hadaad muslim noqon weydo naar baa ku quwaax wa camuudu tiirka islaamkana asalaatu salaadu ku taagan yahay wa dirwatu sinaamihi kuriskiisa meesha u sarraysay baarka koraana aljihaadu islaamku salaad baa u ah. meesha u la gaahana waa naftoo ilahay u qudho naftada ilahay u bixiso wey uma qaala subanu wuxuu yidhi alaa ukhbiruka maan kuu sheego bimilaaki dalika kullihi intaasoo dhan wx isku fufuqsan ma kuu sheegaa ee aafayn kare kala tuuri kara islaamkii wanaagsanaa jihaadkii sadaqadii salaadii salaatuleylkii wax walbo wanaagoo laguu soo sheegay qultu balaa yaa rasuul allah fa akhada bilisaani nabiga carabkiisii buu qabtay wa qaala wuxuuna yidhi kufa calayka iska qabo haadaa carabkan iska qabo iska reeb wey iska dheh kufa calayka qultu yaa rasuul allah wainaa la mu'aakhaduuna bima natakalamu bihi ay bikulli ma natakalam baa loo jeedaa nabi allow saxaabigu og yahay in carabka lasu qabanayo laakiin wuxuu u wax walbo carabka ka soo bax miyaa lasu wa ina anagu lamuaakhadun kuwo lagu xisaabinayo loo qabanaya miyaan nahay bima natakalamu bi ay bijumlati ma natakalam bi wax walbo anu ku hadalno carabka aanu ku sheegno bijamiic ma natakalama bi faqaala hakilatka ummuk hooyadaa kuweydaye war magacii ba wey magacii jir whal yakubu الnaasa fi الnaari calى wujuuhihim ila xasaa'idu alsinatihim nabig wuxu alayh الsalaaة wasalaam whal yakubu الnaas dadkama waxaa ku tuura oo ku hambooriya oo in af lagugu tuuro wey meel god ah fi naari naarta ku hambooriya calaa wujuuhim weliba af af iyo sanbacarar oogu tuura ilaa xasaa'idu alsinatihim carabkooda wuxuu goostay waxaan ka ahay carabku wuxuu galay waxaan ka ahay miyaa naar lagu galaa aaliban waxa naar lagu mutay lagu halaagsan waa carabka amsik calayka lisaanaka waliysacka baytuka abki calaa khaiatka nabiga soo lahaa saxaabiga cabdulahi bn sufyaan sufyan bn cabdilaahi albajari nabi alla waxaad igu cabsibanta ii sheeg kanaan kugu cabsibanta iska qabo kii oo kale wey xasaa'idu alsinatim carabkooda wuxuu goostay ee uu shaqaystay waxaan ka ahayn miyaa dadka naarta af af oogu tuuray iyo sanbacarar iyo wejiweji say kaa noqotay mucaadow aclamu nnaasi bilxalaal walxaraam baabad ahayde rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanu saxiix waqad sabaqa sharxuhu fii baabin qabla haada buu imaamku yidhi mayna soo marin sidaan filayo waan fifiiriyey sahwi waa sahwi ismoodsiin weeye xadiidka maynan soo marin meeloo ku sharxayna wey waxaan filayaa inaanan hadda ka horba soo marin fi riyaad saalixiin miyaynu soo mar mayna idan hadda wuxuu nabigu u gudbay nabigu wuxuu gudbay inuu tacriifkii qiibada keeno وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam qaal atadruuna ma taqaanaan ma ogtihiin muslimiinay malhiibatu xantu waxay tahay qaaluu waxay dhahan allahu warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisa u ogaal badan arrin diineed weeye wixii diinta ku saabsan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu nool yahay iyo hadduu mootan yahayba allahu warasuulu aclam baad odhan kartaa qaala wuxuu uhi subanu dikruka akhaaka bima yakrah xantu waxaa weeye walaalkaa ood ku sheegto yuusan kula joogin ama kula joogo marba haddaad ku sheegto wuxuu dhiibsanayo waxaad sheegaysana aad axad kale u sheegayso xan wey qiila waxaa le afara'ayt nabalow bal ka waran in kaana fi akhi ma aquul walaalkay waxaan ka sheegay hadduuba ku tilmaaman yahay nabi alla waxay dhi laba aan kala qaadno nabid iyo inaan nabo oon wuxuun ahayn aan ka sheego iyo wuxuu yahay inaan ku sheego on ku xariiro hebel ma xamanaya waan ku xariiraya bay somali kuleeyihin waxoo dhan xan weeye waxa gadaashiisa laga sheegae asagoo maqan la sheegay u yaqaanan xan wixii xumaane wejigiisa laga sheegana waan ku xariiraya bay kuleeyihin xan ba agtooda kama ah iyagaa samaysta hawsha ayadaa xantu waxaa weeye dikruka akhaaka walaalkaa inaad ku sheegto liqayrihi u sheegto bimaa yakrah wuxuu dhibsanayo iila waxaa l afarayta bal ka waran in kaana fii akhii maa aquul walaalkii waxaan ku sheegay hadduuba ku tilmaamayou yahay nabi allow bal hataa maxay tahay qaana wuxuu in kaana fiihi maa taquul waxaad ka sheegayso hadduuba ku tilmaaman yahay faqad ikhtabta waad xamatay wain lam yakun fiihi maa taquul waxaad ka sheegaysaad leedahay hadduusan ku tilmaanaynna faqad bahadtahu waad nabtay waa nabid iftiraa xan iyo iftirahaas ku khaldan wey wayna kala culus yihiin rawaahu muslim nabid iyo naar baa la simay bay somaaligu iyo nabid baa la simay baasha nabiddu aad ba ahayn lagu akabiyo oo lagugu sheego oo haddana lagu sharciyeeyo lagugu dilo wax ka dhib badan ma jiro musiibo wey rawaahu muslim marka xantu waba saa darteed alimaam albukhaari wuxuu hi markaan hawshan ogaaday xataa ragga rawaadan jarxinaya wax ka sheegayo cibaaro daahirkeedu uu quruxsan yahay dantaan leenahay laga fahmaayo ayaan ku sheegi fiihi nadar bu ku dhihi fulaanun tarakuuhu sakatuu canhu munkarulxadiid wuu ka leexanaya dahabi wuxuu yidhi waan galayo weligii ninuu kadaab yidhi maarag arag bu raawi kadaab yadacu اlxadiid ma dhuhu yidhi bakhaari wuu ka leexanaya sakatuuhu tarakuu xadiiثahu hadda waata waa run xadiidkiisa bay muxadiidtu ka tageen maxaa laga fahmayaa wixii la rabaa laga fahmayaa wuxuu uhi wahada waracun fii wahada gaayat اlwaraci buur nimaan bukhaari ahayn hawsha awoodana ma arag buur marka muxadiinta ah say isu ilaalinhayaan markay ninka hawshiisu ka bato intay xanaaqaan kadaabun yadacu اlxadiid beenaalo wuxuu wey weliba dejiye baasha oo iyadoo kululkuu dhiibahay waana runtooda dawuu yahay laakiin asagu waa is jiray baashaan markaa la yska ilaaliyo kabiira min alkabaa'ir weeye waa khatar qur ka hadlay waa aafo warka soomaalida xan iyo xabaal baa lagu kala yahay iska ilaaliya xan xan iyo xabaal baa lagu kala yahay idan xantu waa qayb noloshooda ka mid ah. maba noolaan karrey ku xan iyo xabaal baa lagu kala nool yahay adduunya waa xabdaaq dadna waa xandaaq bay ku leeyihin maamaayay u samaysteenba baashaan iska ilaaliya qisa ariifaa jirta alimaam cabdullahi bn wahab alqurashi almisri alxaafid alimaam alfaqiih ayaa wuxuu yidhi ilaahay baan nadar la galay xantii iyo dhibkeeda markaan arkay baan sharad baan nadar baan galay buuri waxaan ku nadaro oo ilaahay kula shardhistay mar walboon ruux xanto inaan maalin soomo xan iga dhacday maalin baan soomaya ruux baan xantaa bini baan waxbaa iga dhici wadaad baan wax ka sheegi ama arday baan wax ka sheegi ama ruux baan xaman soon maalin ah. halkii qiimaba xanti kastaba maalin baan ka soomi jira baasha waan dayn waay way socotaa buur ha yaraato oo soonka ha dhibo oo i rafaaya soonkii badnaa markaan khalad yar galaba aan soomaya naftib ay qabatay laakiin weli hawsha way joogsan weyday buui maalinka waagi dambe waxaan go-aansan inaan bedelo soonka waxaan idhi bu ilaah maalinkan ruux bani adam wax ka sheego dirham baan bixinayaa hal dirham oo fida aan bixinaya wax yar markaan lacagti bixinayay xan dambe waan awoodi waayey buui fa min xubi daraahimi taraktu lhiibata buui lacag jacayl darteed baan xanta oga tegay buui xoolo waa musiibo soonki waan waday buui wad markay soon maalinkan bilaabay maynis shilin inaan bixiyo xanta maalinkaasa igu dambaysa buui hadda somaydara qolyahan taraafiktii booliska jidadka wadooyinka iyo meelaha baakinada iyo haddii inti lagu qabto lag lagu soo daayo weligaad ibtiraad dayn maysid maalinkay bilaabatay tigid in laisu gooyo oo muraayada laguu geliyo baasha biyaha saydha laguu dhexgeliyo idabbaad yeelanaysa alcuquuba almaaliya wax ka dhib badan ma jiro reer galbeedku way daraaseeyeen hawsha muslimiintay qaateen way ka faa'iideen guri kastoo weyn baa layska hoos iman bildinka baakinka ruuxa khaldanaya lamid waraaqan baa loo gelin shan maalmood markaad lagu ganaaxo boqol doolar konto bixiso waagi dambe idab baad yeelan idabtayaa kuu yeelay shilinka shilinka sayidina cabdulahi wahab iyo xamdi xamdi maxaa ka joojiyey daraahimtii famin xubi daraahimi taraktu lhiibata buuri baashan la jeclado musiibo wey shilinka bixintiisu haris wey marka saasay selafka ugu dadaali jireen bal inay ka badbaadaan oo iska ilaaliyaan xantaas idinkuna dadaalo baasha iska gooya weliba tallabanaysanhaya beenta diin lagu khaldahayo ee shardin loo gelinayo yaa ka xun wa can abi bakrata imaamkan xilliyay bannaan tahay oo maslaxo sharci ay ku quntay oo maxduurkii sharciga meesha uu ka baxay sheegi dooneen xilligaa isagu sheeg baan fafaahin doonaa hadda aan xadiista dhammeeyo وعن أبي بكر نفع بن xاrث رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صل ل سلم قاaل في khطبaته nabigu wuxuu hi khudbadiisii yowma الnaxri maalinkii dhundhowga biminan fii xajaة اlwadaac xajkii sagootiska xayskii u dambe nabigu waa xajiyad garanaysaan sanadka tobnaad hijrada khudbadii mina ka jeediyey yowma naxri uu jeediyey maalinkii tobnaad waxaa ku jira ina dimaa'akum dhiiggiinnu wa amwaalakum hantidiinnu wa acraadakum sharaftiinna iyo magaciinnu xaraamun calaykum xaraam baa inaad isku xadgudubtaan dhiiggiinna inaad hantida aad kala dhacdaan xaqunaaska dulmidaan cirdiga sharafta ruuxa magaciisa dhegtiisa aad dishaan xaraamun calaykum xaraam baa ilaahay waa idinka mamnuucay ka xurmati yowmikum haada maalinkiina yowmunaxriga siduu xaaraan idinka yahay inaad xadgudubtaan oo xajkii wixii laydinka mamnuucay ee laga caaganaa aad samaysaan fii shahrikum haada bishiinan dilxija ah fii baladikum haada beledkiinan iyo magaaladiinan make iyo xaramka ah alaa hal ballaqtu ma idin gaadhsiiye fariinta ayada ah muttafaqun calayh idan nabigu sidaas u adkeeyo maxalushaadku sheeku ka rabana waxa way xadiidka waa caraadakum waa caraadakum sharaftiinna magaciinna sumcadiinna yaan la isbaabi'in وcan caaisha radi allahu tacaala canha qaalat hooyadan waxay tidhi qultu lilnabi nabigu waxaan ku udhi caaisho dumarka nebi maxamed gabadha u yarayd bay ahayd aadna oo u quruxsanayd nabigu inuu islaam kala fiiriyo ama ammaano maysan ogolaan karin masayirkuna waa qayb ka mida waalida masayirku waa khatar weeye saade fuqahaa lmaalikiya khiirada waxay ku dareen cudurdaarada kufriga manciya islaamtu ayadoo masayrsan hadday wax gaalnimo ah ku hadasho loo qaban mahay yidhaahdeen waa nooc min aljunuun waa li wey waana war waa dhaweed hawlna qabsatay aniga sheekh abdi cabdishugri oo kale nafsa shay waa li haweenu hadday masayraan inay higaaysaa laga yaabaa ilaahay baa igu baahan hawsha beenta ilaahay shagiisa adugu qaaday ku dhihi isma garanayso hadhow markay miirsato waaa laga waxaan kumama dhihinba anugu maba dhihinba warkaa ma sheeginba saasaan ka waday maalikiyo hawsha ku gar leeyihiin ninka khamrada cabay ee ka soo baa laga niqaashay kufrigu ku dhacma loo qabanaya ninka aad intuu u cadhooday cadhadu heerar bay leey heerka koobaad ka labaad midka saddexaad gaadhay een kala garanayn waxa ka soo baxay afkiisa islaanta hadduu fura furitaanka ma dhicin ba hadduu yidhahdeen laa talaaqa fii iqlaaqin haween hore haweeney horta aan loo cadhon lama furo qolyihiina intay noo timaadaan islaantii baan fura anoo cadhaysan beentaa iyo sheekadaa iska daaya gabadh loo qoslahayo oo ceeshoo midix leeya afar iyo faraate la isma furo horta furitaan markuu dhacahayo inuu yimaado xanaaq waa in la helo waa qasab taan ogaada ee xanaaqa heerar buu leeyahay istajiib kale leeyahay midka u dambeeya musiibada waxaa wey midaadan kala garanaynin waxa afkaada ka soo baxahaya qolyaha dhadhan isfiilitay qabaan iyo taran bay qabaanee waasha muslimaa markay xanaaqaan afka inta aburka sida indhaha kale roga aadmadu ruux waalan bini aadam baan ahayn heerkaa ruux hadduu gaadho uusan garanaynin waxaa dibnihiisa ka soo baxaya maxaa laga soo qaadaa qof waalanoo kale la ilxaaqiyaa alaaqu اlqadbaani fi اdaraja الثaaliثa laa yaqacu طalaaquhu haweeneyda masayrsan baa ka sii daran aahaariya axaadiid waxay ku timid inuu nabigu yidhi dacfi ku jiro majmuucdana wadaadda ay xoojiyaan haweeneyda masayrsan kala garan mayso waadigan iyo toga madaxiisa iyo xagga u socdo biyahana xaggay u socdaan ama xaggay u socdaan mise xagga ma aqaanay ku leeda meel u socdaan webigu ma xaggu u daadahayaa mise xagga kala garan mayso masalada khiirada marka ee aad bay u culus tahay iska ogaada haweenka marka laydinka keeno hawlo noocaas oo laydha saasay yidhaahdeen ma furantay mise ma furmin miyay gaalowday mise ma gaaloobin durba ayaan lagu xaabinin midiraacintaa laga ilaaliyo hawsheeda hala daraaseeyo umra caaisha sidaas wax ku dhowbaa marar badan ka dhacay oo xataa nabiga ku saabsan oo saxii muslim ku arki doontaan masayrkeedu aad bu u kululaa waa ku ogaa waa kii habeendan isagoo rag marti soore xeedhayonki waxo dhan ba nabigu uhi hooyadiin way masayrtay aayar hawshan iska dejista gabadh safiya laydhaa reer kusoo biirtay safiya bintu xuyay bintu akhtab ibni akhtab annadariya reer bani nadiir gabadh waxay ahayd gaari ah oo raashin samayn iyo sanca lagu gaadhaynin cayshatii bay aad oga masayrtay hawsha culays badan bay caysho ku keentay hawshu bay ka hadlaysaa markaa nabigoo la joogay gabadhi wax ka sheegtay qultu linabiy nabi maxamed waxaan ku idhi xasbuka min safiya safiya waxaa kaaga filan nabi allow kada wa kada safiya maxaad ka sheegi safiya waxaa kaaga filan inaysan ahey eh, inay sidaa sidaa tahay bimacnaa inay gaaban tahay riwaaya kala cadaysa wa ashaarat ilaa anmulatin faradaheeda xubin ka mida ah intay awhidan saa u qabatay waxaa kaaga filan safiyo bimacnaa inay gaaban tahay wakada qaala bacd ruwaati cafwan qaala bacd ruwaat waxay yidhaahdeen tacni qasiiratan bay u jeedaa ruwaadda xadiidka ka qaad sufyaan athawri oo dhan baa sheegay waxaan musadadka ahayn idan nabigu aygeebuu u sheegayaa marka caaisha khatarta ay gashay buu kala hadlahayaa u kaadee musayrka oo gabadhaan gaabnideed iyo dheerarkeed intaad u kaadayso is-ilaali baa le caayishoy ummuminiin baa tahay horyaalka muslimiintaa tahay isilaaliyo laqad qulti waxaad ku hadashay caaisho kelimatan weed low musijad haddii lagu dheehi lahaa oo lagu dari lahaa bimaai lbaxri badda biyaheeda lamasajatu ay laayaratu way badli lahayd way doorin lahayd weedha kaa soo baxday haddii shay jurmila intii laga dhiga ama biyo kale ama caroo kale badda weyn biyaheeda lagu sii way doorin lahayd baddu way ur lahayd way isbadeli lahayd dhaw maxay tahay xafso safiya waxaa kaaga fi nabi allo inay gaaban tahay waa waa xan ninka gaaban ma jecel waad gaabanta inaad ku dhahdo si aad aad xuguu ku durayso mar uusan gaabnid ruuxu ka xanaaqaynin baa jiro u arkaayo hawl caadia ah. mar marna qaabkaad u keento ayuu ka caronhaya idan laba gabdhood dumaroo laisla qabo heble waxaa kaaga filan maxaad ka sheeg sheegi inay gaaban tahay waa waa xan weeye nabigu wuxuu u sheegay marka caaisha lagu yidhi weedhaasi baddaa ilaahay biyaha adduunka ugu badan bariga iyo badda badan bariga biyo badan biyaa badan adduunka boqol dhulka waa biyo wey boqol inta carradeen ku noollahay waa labaatan iyo shan ee dunida ku noosha bad biyaha ka badan inta inagu hadda aragna wey baddaasay u socoto lama gaadhahay diyaaradun baa iska soo wareegeysani jaadibadaas soo celin ay kugu soo noqon laakiin la gaari waa biyuun baa sii socda tiibuu nabigu ka hadlo wuxuu ihi weedhaasi haddii lagu daro way doorin lahayd qaalad waxay tidhi caaisho waxakaytu lahu insaanan haweenay kale yay tidhi waan jilay tiri maalin maalmaha ka ah, waan jilay waxakaytu lahu nabigu waxaan u sheegay rajulan baimra'atan baan riwaayaka ku timid hadasa saxa haweenay kale yay qaab socodkeedii bay tilmaantay iyadoo markaa masayr iyo wax ka sheegid ka wada fa qaala subanu wuxuu yidhi maa uxibu anugu xakaytu inaan matalo on jilo insaan bini aadam socodkii ama qaabkii wa inna lii kada wa kada min alajri intaasoo khayra in la isiiyo waxaan ka doorbidi lahaa inaanan jirin oonan matanin ruux socodkii ama qaabkii xikaayadu waa ruuxu falkuu sameey oo aad jisho ama aad matasho ayaa la yidhahdaa riwaayo kale waxay tilmaantay nabigu intay ruux u tilmaantay buu garan waayey suubano markaasay matashay ruuxii haweenay inay ahayd bayn riwaayadka abu daawud iyo khayrkiiba tilmaameen hadduu doona nin ha noqdo intiibuu nabigu qoonsaday keliya xataa haddii aad la tilmaanto la garan waayo oo ninki dhutun jira soo garan maysa hadhihi madaxa qalluucin intaa waa halis wey kee wey ninkaas kii goobada lahaa waa waa waaxan wey kee wey kii caasha taagahayey soomaali mogtays ma daynayso hawlahan madaxa iyo faraha oo taagaysaan iyo madaxaad kundhinaysaan dembi weeye joojiya tartiib wax u sheega rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiiu xasanu صaxiix wamacnaa mazajatu masajadu manaha ku jir macnaheedana waxaa weeye khaaladadhu way dheehi lahayd kelimadaasaa yaa dheeheed biyaha mukhaaladatan dheehid yataghayaru uu isbedelo bihaa bisababiha weedha darteed طacamuhu badda dhadhankeeda aw riixuhu ama urkiisa lishiddati natniha wa qubxiha badi dhannayd baa dhadhankeeda iyo sinjiidheedu iyo hawadeedu isbedeli lahayd maxaa yeele lishiddati natniha urkeeda daraanshihiisa weedhaas ay u orayso usoo gufaacaysa iyo qubxi xumaashaheeda whada alxadiiu buu imaamku nawowi xadiidkan asaga min ablaq الzawaajiri min ablaq الzawaajiri cala اlghiiba axaadiista u xeeldheeree kaa hor istaagaysa kaa reebayso weeye hiibada azawaajir waxyaabaha xumaha kaa celiya leedaha jamcu zaajira qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa yantiqu nabigu marka sidaa uu yidhi ha u qaadaninbu inay ku xeeldheeraasho tahay bumbuunin ma aha weedhi xanta ahayd haddii badaha ilaahay lagu daro way doorin lahaayeen ha u qaadani nabigu inuu wax bumbuuniyey wuu imaamka kuleeh waad ku gaaloobaysa halis weeye innagaa wax bumbuuninoo xadkiisa shayga dhaafina ama ka soka dhigna ama macsuum weeye nabigu oo shay walba sidii loogu talagalay buu u sheegayaa kamana badiyo kamana hoos dhigo wamaa yantiqu cani ilhawa nabigu kama hadlo rabitaankiisii wuxuu asagu rabee wuxuu ilahay rabo ka hadlaa in huwa ma aha weedhiisiyo qowlkiisu ilaa waxyun yuuxa wax loo waxyado diin an weeye mooyeene ma aha rabitaankiisa wax ku xidhan weedhaasi marka sideeda u qaata wey qiibadu halkaasay joogtaa wax saqiiro noqon karta meahe waa kabiira min alkabaa'ir وcan أنس رضي الله تعالى عنه قاaل قاala رsuل اه صل ل سلم لما curija bi markii lay dheelmiyey cirka layla koray samaawaadka marartu waxaan soo maray bqowmin qolyo lahum adفaaru cidya cidiyo dhaadheer mise cijiyo dhaaan anu baan u oo min nuxaasin bir ah maar nuxaasta waa taqaana maarta yamishuuna yamishuuna khamasha yamishu yakhmishuuna jeexjeexaya xangaroofanaya wujuuhum wajiyaalkooda wa suduurahum laabahooda ciddihii biraha birta ahaa ee maarta abay wajigooda ku diirayaan oo hilibka iyo lafid kala bixinayaan lafaha feedhahana waa cadaynayaan shirko dhan iska cunahayaan cadha alla ku sida cadho naareed kadib ayagaa isxoqahaya waxay isku xoqayaan ciddi ma waa maxay waa fargeeta bira isku xoqahayaan faqultu waxaan nabi allow nabiga ilaahay buu ku yidhi saaxiibkii jibriil man haaulaa'i ya jibriil jibriil dadkan maxay sida isu cadaabahaya qaala haaulaa'i kuwana waxaa weeye alladiina ya'kuuna luxuma annaas waa kuwii adduunka waagay joogeen dadka hilibkiisa cuni jiray xaman jiray wayaqacuuna ku dhici jiray ee duri jiray fii acraadihim sharaftooda iyo magacooda marka dadka aadamaha saasaa intaan jahanaba lagu geyna waxaasaa ku horeeya rawa abu daawuud wa can abi hurayra radi allahu tacaala canhu rasul sal l slam qaala wuxuu uhi kullu lmuslimi muslimka dhammaantii muslim oo dhan weeye cala lmuslimi calaa jamiici lmuslimiina cirdan wa maalan wa daman xaraamun mamnuuc buu muslim muslim waa ka caagan yahay maalkiisa naftiisa dhiiggiisa sharaftiisa inuu ku xadgudba lama ogolo qiil bilaasha lagu badhanaysto ta'wiil faasida iyo tawaruc baarida iska ilaali damuhu nabigu tibuu kuu caddeeyey kullu muslimi cala almuslimi xaraamun damuhu dhiiggiisa xaraan ka ah wa cirduhu sharaftiisa iyo magaciisu meel kaga dhaca xaraan ka ah wa maaluhu hantidiisa inuu dhaco ku xadgudbo xaqunaas dulmiyo rawaahu muslim idan iska ilaaliya cidna ha ku xamanin waxba ha ka sheegin namiim ha noqonin afkaada edab u yaal shaafici waxaa laga kelima fiican baa laga wariya wuxuu idhi man dama man dama laka nama calayk ruux intuu ku yimaada ruux kula caaya kugu xanta adna wuu ku rufyaamaa buu idhi wax la og yahay wey man dama laka nama calayk kuwa ku imaanaya waxaa dibaleenu hadkii hebel ahaa kii hebel markaad ka dhg aad tiraahdo hadhowna xagga kale adna kii hebel qoli kolbu ka dhihi man dama laka nama calayk warjoojidhe ilahay ka cabso ilahay ka cabso waxbaa ii sheegi iska cid kale la aad hayla soo aadin baasha la iska celiyo oo ninka la yimaadaba yac laga yidhaahdo adduunku waa hagaagi laha ilahna asturo wallahu subxaana wa tacaala